أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصxaaبه أجمعين أما bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة البqرة casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol konton iyo lix ee suuraة البqرة ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi laa إkraaha dirqin ma ahaanin fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin dirqin laysku dirqiyo ama qasbitaan ma ahaanin fi diini fii diini lislaami diinka islaamka dhexdiisa qad xaqiiqe ahee eh, tabayana wuu caddaaday alrushdu hanuunkii min alghayi baadidii ayay ka caddaatay xaggeeda faman qofkii yakfur kufriyo bidaaquuti daaquudka qofkii ku gaaloobo oo ku kufriyo wa yu-min rumeeyo billaahi alla rumeeyo faqad xaqiiqo ahe istamsaka wuu qabsaday qofkaasi bilcurwati mareegtii ama meeshii la qabsanayo gacanta lagu qabanayey alwusqaa ee adkaanta badnayd lanfisaama go-itaan xaal ounan lahaa iyada u sugnaanin wax goytaan xaal uunan u sugnaanin yacni meeshaas adag wallaahu alle samiicun mid maqlid badan waaye caliimun oo ogaal badan aayaddan yacnii <clears throat> ilaa saddex tafsiir meelahaas ayaa ku jirto marka ugu horeyso aayaddan muxkamo miya mase waa mansuuqa cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu isaga waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray aayaddan waa mansuukha oo waxaa lagu nasakhay aayaatu sayf suuratu tawba aayadahan ugu tegi doono oo qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri aayadahaasaa lagu nasakhay oo marka aayaddaani laa ikraaha fi ddiini waa aayaatu safxi waalcafwi ayayba ka mid ahayd oo intii aan dagaalka la farin oo dagaalka aan waajib laga dhigin <clears throat> ayaa xaaladdu ay sidaan ahayd aayaadkaas marka dagaalka iyo farayaana lagu nasakhay cabdullaahi ibnu mascuud isaga marka yacni wuxuu maray meeshaas ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey aayadda sababtay ku timid baaba waxay ahayd ansaarta ayaa waxaa dhici jirtay haweeneyda ansaariyadda ah in waxaa dhici jirtay marar badan ilmo inaynan u noolaanin nadar ayay geli jireen qabla alislaam oo markaa waxay dhihi jireen eh, haddii ilaa yacni eh, hadduu noolaado oo ilaahay u nooleeyo yahuudi inay ka dhigayso waayo yahuuddu markaa waxay ogaayeen dad kitaab haysto oo iyaga dhaamo oo cilmigana ku kaga roon oo cilmiga xaggiisa ku dhaamo eh, diinna haysto ayay la ahaayeen xaaladduna de sidaa wayba ahayd marka maadaama iyagu un ay diin dhaameen ayaa marka waxay dhihi jireen bal ilaahay ugu dhowaada ilmihii inaad yahuud ka dhigtaan ilmihii marka qabla alislaam iyo qabla albictha dadkii laga dhigay marka sidaa yahuud ku galay oo yahuud noqday ayaa markii ree beni nadiir la dhulkii laga saarayay oo la qixinayay ay markay nebiga ballanta uga baxeen sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa de waxay kaxaysteen dad badan oo marka ayaga ku diin ah oo laakiin dad ahaan ansaarta ku qabiil ah dadkii dhalay marka iyo ansaartii ayaa marka waxay diideen oo ay reebeen ilmahaasi waxay ku qasbeen inay islaamaan si aynan reer beni nadiir ula bixin oo waxay yidhaahdeen yahuudinimada waa inaad ilaa wa ilaa ka soo baxdaan ood islaamkii marka soo gashaan aayaddan baa marka soo degtay oo alla wuxuu leeyahay laa ikraaha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghayi iska daaya marka yacnii diintu yacni dirqin diinta dhexdeeda ma aha nin cid lagu dirqinayo ma jirtee iyagu hadday doonaan ha iska soo islaamaan daaye sababtaa marka sidaasna waxaa rajaxayba oo yacni aayadda inaynan mansuuqo ahayn waxaa rajaxay abu jacfar ibnu naxaas isagoo marka ibnu cabaas qowlkiisaan marka yacni ka duulaayo tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo mansuuqo ma ahan laakiin cumuumka ku jiraa yacni muraad ma aha waxaa loo jeedaa marka ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada hadday jizyada bixiyaan yani haddii yahuuddii iyo nasaaradii ay jizyada bixiyaan ma la qasbaayo marka oo aayaddan waatay leedahay xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun jizyada ay bixinayaane waxay ku mutaysanayaan marka in loo dhaafo waxa ay markaa haystaan iyaguna aynan bannaanka soo dhigin oo muujisanin oo waxyaabaha axkaamu ahlidima waa iska macruufa waa la yaqaanaa fiqiga saddexdaa tafsiir baa marka aayadda ku jirta qoladan ansaarta oo yahuudnimada gashay qabla alislaam yaan la qasbin in laga wado maye in laga wado yacni yahuuddu hadday iyo nasaaradu hadday jizye bixiyaan iyo majuusta faraha ha laga qaado ilaa saddexdaasaa jizyada laga qaadaa mushrikiinta kale jizye lagama qaado axkaamta jizyadana suuratu suuratu tawban ku arki doonaa tafsiirka saddexaadna aayadda waaba mansuuqa in la yidhaahdo calaa ra'yi ibni mascuud oo markaa yacni waxaa lagu nasakhay aayatu sayf wax markaa yacni la dhaafayana markaas ma jirto marka aayaddan dadyowga qaar marka siday u dhigaan marka ma aha dad badan baa marka meeshan ku dhumo oo waxay leeyihiin laa ikraaha fi ddiin markaase waxay soo gelinayaan marka gaal kasta oo murtadkii diinta ka baxay islaamka inta ku dhashay ama islaamay ee ka baxay diinta waxba lama yeelayay leeyihiin waxaan la leeyahay waa la dilayaa oo man bedela diinahu faqtuluuhuna wax jira ma ahan laa ikraaha fi diini baa qur-aanka ku taal dadku diinta xor inay u yihiin oo marka yacnii mabaadi'dan hadda xoriyay ku dhisan tahay la dhaho ayaa waxay ku dhisan tahay oo la yidhaahdaa qofka ictiqaadkiisa inuu xor u noqdo marka qofka ictiqaadkiisa u xor u noqonayaa yacni macnaheeda ma ahan qofkii inuu diintii intuu ku ciyaaro maalinna soo galo uu ka baxo oo dadkii wax magaradka ahaa intay arkaan dad diintii soo gelayo ka baxaya markay arkaan waxaa laga yaabaa inay diintu shaki ka gasho marka masaalixdaa faraha badan baa ku jirta dilka la dilaayo qofka diinta ka baxo oo isaga iskiis uga baxo aayaddanna marka kuwaa ma soo gelayaan xadiidkaas bukhaari ku sugan ayaana marka caddaynaya iyo aayaad kaleba ayb laa ikraa waxaa kalay geliyaan laa ikraha fi diin dad badan ee yacni waddamada muslimiinta ama dalalka muslimiinta in lagu muujiyo oo markaa yacni laga faafiyo dacwo khilaafsan islaamka iyo tawxiidka hadhow waxay kuleeyihin laa ikraha fi ddiin nin walbaa wixiisa u dhaaf taana marka meelay ka gelaysa male dhulka islaamka in lagu faafiyo waxaan diinta islaamka aan ahayn waa yacni waa mamnuuc in macaabid horle lagu dhiso waa mamnuuc iyada lafteeda kanaa-is iyo wax lamida sinagog iyo meelahan yacnii kuwan hinduuga meelahay wax ku caabudaan iyo budiistaha iyo wax loo furaayo male dhulalka islaamka looga furaya ma bannaana qofkii sameeya ama kula heshiiyo ama dhul uga gatana heshiis baatil ah waaye wixii ay ku samaysteen gumaysiga xilligiisa kana kaniisadihii iyo ay samaysteen oo dowladihii ka dambeeyeyna ay kula heshiiyeenna wax ka jira male iyagana waayo nin isagaba tacaddi iyo gumaysi isagoo ku jiro meel ou dadkii inta ka qaatay ou dhistay ou ku dhistay loogu cudur daari maayo mana looga dhigaayo wax looga dhigaayana ma laha keliya waxaa uun la ogol yahay dhul muslimiintu ay furay yacni dibka heshiis ay ku galeen ay ku qabsadeen kaniisadihii hore ugu yaalay qabla intaynan muslimiintu sulxiga ku gelin iyo heshiiska inay kuwaas baaqi iskaga ahaadaan waa la ogol yahay maadaama ay sulxi iyo heshiis ku furteen mid cusubna inaan laga dhisi karin iyada lafteeda wixii marka muslimiinta xoog dhulkii ay ku qabsadeenna waxa ku jirayna waa laga duduminayaa mana laga samayn karo axkaamta kanaa-istuna sidaas waaye marka waxaa la yaab leh dee dhulkii shaca mashaacirtii islaamkaee dhulkii xijaaz ama dhulkii khayrka badnaa meelo badan oo ka mida iyo dhulkii markaa yacnii ija yacni xijaaz iyo ama maa xawlahaa dhulkii ahaa iyo iyo dhulkii kale muslimiintiiba in gaaladii loogu dhowaanayo inay macaabid iyo ka samaystaan hadhowna marka la yidhaahdo ayagaba waa masaajid dhulkooda waa ku leenahay qof ku dhahay aad arkaysaa masaajidku ilaahay laguma caayo allah lagu weyneeyaa laakiin kaniisadda habeen iyo maalin ilaahay baa lagu caayaa oo ibnulla ciisa ibnullaahi baa lagu hayaa marka inaad garan weyso adoo islaam ku dhashay muslim ah farqiga masjid iyo kaniisad u dhaxeeyo ood leedahay dhulkeenna dhib male ilaahay ha lagu caayo adoo dhahayay la mid tahay maxaa marka yacni beyt dulumaat iyo beyt الnuur in isku mid laga dhiga dad marka yacni fidradiina ka fasaaday caqligiina ka fogaaday oo warkaa wuxuu ka imaanayaa cilmigii iyo diintiina jahli kaga sugan marka alla macnaha ayadan marka sidaas weeyaan laa ikraaha dirqin ama qasbid fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin ay fi diini اlislaam qad xaqiiqe ahee tabayana rushdu ama macno kaloo afaraadna culamada qaaraa muujiyo waxay yidhaahdaan macnaha waxaa laga wadaa qofku ikhtiyaaruu leeyahay laa ikraaha fi diin marka iimaanka ilaahay cidna kuma dirqinaayo qofka khiyaaruu siinaya alle khiyaarkiisoo ama gaal ku noqonaya ama mu'min ku noqonaya tafsiir afaraad sidaas oo kalena waa la tilmaamaa tafsiir nadari ah ah ayb qad xaqiiqe ahee tabayana wuu caddaaday alrushdu hanuunkii ayaa caddaaday min alghayi baadidii ayuu ka caddaaday tabayana macnaa tamayaza waaye waxaa soocmay arushdu hanuunkii min alghayi baadidii buu ka soocmay faman qofkii yakfur ku gaaloobo bidaaquuti daaquutka qofkii ku gaaloobo waa facaluut calaa wasni facaluut waaye daaquut daaquutna waxaa la yidhaahdaa wax allaale wixii xadkiisa la dhaafiyo ee markaa yacni la caabudo raallina uu ku yahay yacni wax allaale wixii xadkii ay lahaayeen la gudbiyo oo lagu xadgudbo raallina qofkiisa uu ku yahay qofkasaa loogu xadgudbayo shaydaanka waa lagu fasiraa waxaa lagu fasiraa sidoo kale sanamka waa lagu fasiraa tafaasiirtaas oo dhan ma ahan tafsiir xasri iyo shaydaan keliya mid ku koobaayana ma aha sanamka keliya in lagu koobayo ma ahane waa tafsiir tamthiili waa tusaale sanamku waa daaquud shaydaanku waa daaquud mabaadi'da diinta ilaahay lala simaayo ama diinta ilaahay inta dhulka laga bixiyo mabaadi' kale la keenaayo waa daaquud magacii la doono hala dhaho waayo heer la buunbuuniyo waxaa la gaaray axkaamtii shareecada in laga hormariyo iyada shareecadii oo taallo in laga tago oo iyada laga laga hormariyo waxyaabahaasoo dhan waxay noqonayaan marka daaquudnimo ayb waxyaabahan dad badan oo maangaab a ah loo soo dhiibo waa soo gelayaan laftooda oo dadka qaarkood dad ajnabi ahoo ama yacni gaalo ah ayaa waxay usoo dhiibaan barnaamij marka diinta ilaahay lagu duminaayo laakiin loo ekaysiinayo sibqo wadaninimo loo ekaysiiya nacam oo marka wadaninimadiibaa waxaa la dhaafsiinayaa xadkii ay lahayd markaasaa diinkii alle iyo walaa-i iyo baraa-i lagu xiray iimaankaa laga gudbaa marka markaasaa waxaa la leeyahay marka mabaadi' kalaa meeshaa lasoo dhigayaa ujeedka laga leeyahayna waddanku inuu ku fiicnaado ma ahane dadku inay diinta ka fogaadaan u wax allaale wixii marka diinta laga daba wado oo lagu xadgudbo oo markaa yacni darajadoodii la dhaafsiiyo daaquud bay noqonayaan faman qofkii yakfur ku gaalooba bitaaquuti daaquudka wayu'min rumeeyo billaahi alla rumeeyo faqad xaqiiqa eh istamsaka wuxuu qabsaday yacni wuxuu qabsanayaa waay qofkaas bilcurwati mareegtii ama laantii alcurwa asalka luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa meesha laga qabsado shayga matalan koobka oo kale hadduu dheg leeyahay curwadiisu waa dhegtiisa ayb albaabka oo kale haddii meel laga qabto gacanta lagu qabto uu leeyahay alcurwa marka faqad istamsaka wuxuu qabsaday qofkaasi bilcurwati laantii ama meeshii gacanqabsiga ahayd ayuu qabsaday alwuhqaa ee adkaanshaha badnayd alwuhqaa marka waa waxaa weeyaan marka jamcu awthaq ama taaniith awthaq alwuhqaa marka afcalu tafdiil waaye oo adkaanta badnayd gacantu hadday la hesho meel adag oo aan go-aynin hadday gacantu la hesho qofkaasi marka meeshaa waa haysan karaa mana ka dhacaayo mana la soo go-ayso macnuhuna marka waxay tahay iimaankiibaa waxaa lagu shabahay laan adag oo aan go-ayninaa lagu shabahay marka shay maxsuus ah baa adiga lagu soo qaatay laakiin shay macnawi ah baa la rabaa in lagaa dhaadhiciyo oo iimaankii baa marka waxaa lagu shabahayaa laan adag baa lagu shabahay oo qofkii qabsadaa uunan dhacaynin iimaanka qofkii qabsadaana oo si dhaba u qabsadaa isagana ma dhumaayo oo meel fiican buu ku hagayaa iimaanko jannadii ah marka aayaddan faman yakfur bitaaquuti wayu'min billaahi waxaa laga qaadana shuruuda laa ilaaha ila allahu ay wax ku anfacaysa waxaa ka mid ah alkufru bimaa yucbadu min duuni illah wuxuu ilaahay kasoo haray oo la caabudo in lagu gaaloobo walidalika xadiidkii nebiga wuxuu ahaa man qaala laa ilaaha ila allah qofkii laa ilaaha ila allahu wa kafara bimaa yucbadu min duuni اllah ee ku gaalooba wixii ilaahay sokadii la caabudayana ku kufriyo haddii marka aada allana rumayso wixii kale ilaahay la dhinac wadayna aadan diidaynin iimaan ma haysid marka naam laa ilaha illa allahdiina waa jaban tahay naam leanna laa ilaaha markaad leedahay wax allaale wixii la caabudayo o dhan ayaad ka beri noqone ila allaahu markaad leedahayna allah keliya ayaad u sugeen marka kelimatu tawxiid baa ihbaat iyo nafyi ka kooban aayaddanna macnahaasay marka leedahay ayb faman qofkii yakfur ku kufriyo bitaaquuti daaquudka wayu'min rumeeyo billaahi alla rumeeyo faqad xaqiiqa ahe istamsaka wuxuu ku dhegay ou qabsaday bilcurwati mareegtii ama laantii ayuu qabsaday alwufqaa ee adkaanta badnayd lanfisaama go-itaan lahaa xaal ownan usugnaanin iyada jumla xaaliya waay marka laadan iyo lanfisaama lahaada laada iyo ismigeeda iyo khabarkeeda fii maxalli nasbin waxay dhacayaan alwuhqaa alcurwa ayay waxay ka tahay xaala ayaa laga xaalayna wallaahu alla samiicun mid maqlid badan waay caliimun ogaal badan allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aldulumaati ila annuur allaahu alle waliyu ladiina kuwii midkii u gargaaraya waaye ama kan maamulaya waaye kuwii aamanuu rumeeyey yukhrijuhum wuxuu ka bixinayaa min aldulumaati mugdiyaalkuu ka saarayaa ila nnuuri iftiinka xaggiisuu u bixinayaa waaladiina kuwii kafaruu kufriyeyna wliyaa'uhum kuwa iyaga arrin arrimahooda maamulo oo ay isku jaalka ay yihiin addaaquutu daaquudka waaye yukhrijuuna way bixinayaan dawaaqiidda hum kuwa ayay bixinayaan gaalada ah min annuuri iftiinkii bay ka bixinayaan ila adulumaati mugdiyaalka intii ka ah, ayay u bixinayaan ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waayo hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waayo fiihaa naarta dhexdeeda kuwii ku waaraya allaahu waliyu ladiina aamanuu allaahu alle ladiina kuwii weligooda waay weli marka waxaa laga wadaa dhowr macnoo leeyahay ay naasiruhum midka u heelinaya wa muciinuhum kan u gargaaraya waay weli waxaa kaloo la yihaha almuxib ay muxibuhum mu'miniinta yacnii midka jeclaanaya waa alle waxaa kaloo mutawalli umuurihim kan arrimahooda maamulayana waa la dhahaa ay mutawallii umuurihim ayb cid kaleba ilaahay subxaanahu watacaala uma xil saaraye alla subxaanahu watacaala isaga arrinkooda maamulaya ayb xasanulbasri isaga wuxuu yihi waliyu hidaayatihim hanuunkooda midka maamulaya waay alle ayb allaahu alle waliyu ladiina kuwii weligooda waay aamanuu rumeeyey yukhrijuuhum jumla musta'nafa waay yukrijuhum wuxuu ka saarayaa alleh min aldulumaati mugdiyaalka ila nuuri buu u saarayaa aldulumaat waxaa laga wadaa kufriga iyo gaalnimada gaalnimaduu ka bixinayaa iimaanka u bixina marka nuurkii waa la mufradaa laga dhigay dulumaadkiina jamacaa lagu keenay culimada marka waxay yidhahdeen ahlubayaanka mugdiyaal waxaa loo leeyahay kufrigu anwaacdiisaa badan dalaalaadka waa badan yihiin wadooyinka baadidu waa badan yihiin waddada xaqana waa hal halkaa waddo hadduu ka leexdo qofka shaydaanku ninba meeluu uga leexinaa mid waxa weeyaan wuxuu uga leexinayaa shahawaadka mid shubuhaadka dhinaceeda uga leexinayaa shahawaadkaa noocyo ah shubuhaadkaa noocyo ah maadaama baadida duruq badan ay leedahay ayaa loo jamciyey marka waladiina eh, waladiina kuwii kafaruu kufriyey wliyaauhum kuwa iyaga arrimahooda maamulo oo yacnii u hiiliyo markaa garab taagan <coughs> adaaquutu daaquutka weeyaan waa dawaaqiidda way yukhrijuunahum way bixinayaan min annuuri iimaankay ka bixinayaan iftiinkii ila adulumaati mugdiyaalkay u bixinayaan badanaa marka dad marka ilaahay subxaanahu watacaala de shaqaawo uu ku salladay oo iyaga markaa iyagoo iftiin iyo iimaan haystay xoogaa googo ama shilimaad yaroo lacaga darteed ama yacnii manaasib darteed diintii intay uga leexdeen usuushii diintaba inkiraya maanta ayb badanaa kuwa iyagana la leeyahay maskaxdiinaa la furfuraa oo cilmiga sayniska iyaad baranaysaan inta la yidhi iyagana oo halkaa marka ilxaad iyo yacni diin laawannimo yacni iska raa iskaga raacay badana kuwo badanoo iyagana manaasib ka qabanayo dhulalka gaalada oo mansabka waxa loo siinayo ay tahay darajada waxa loo siinayo ay tahay nacayb diin ay u qabaan keliya loo siinayo oo diinkoodii ku gadanaayo wax yar ku gadanayo marka dambena la iska soo tuurayo iyaguna badanaa waa dad marka nuurkii ka tegay mugdiyaal aaday marka ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta dadkeeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waaraya waaye fiihaa naarta dhexdeeda kuwii ku waaraya alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih saddexda aayadood ee soo socota tan iyo ta ku xigtay midda kaleba ee waxaana la tusayaa marka qudrada rabbi subxaanahu watacaala ee waxaana lagu bilaabay dood dhex martay nabiyullaahi ibraahim iyo namruud oo isagu markaa dhulkan baabil la yiraahdo ama bilaadi xaraan dhulkan ciraaq iyo shaam u dhexeeyo ka tali jiray oo dadka deganaana kancaaniyiin ayaa la dhihi jiray bilaadi baabil ayaa caasimad u ahayd baabil meesha la yiraahdo ninkaa marka oo mulki weyn haystay namruud ayaa nabiyullaahi ibraahim dhulkaa xaraan la yidhaha ayaa laga soo saaray nimankaa ayaa marka uu tawxiidkii iyo dacwadii iyo marka dhexdooda ayuu markaa ka faafinayay waa kii markii dambena kasoo hijrooday oo soo aaday dhanka iyo shaam marka nabiyullaahi ibraahim doodo badan ayuu sameeyey doodihii marka meeshan waa meesha ugu horreysay waay marka oo doodihii nabiyullaahi ibraahim na lagu tusaaleynayo si aan bal wax ugu qaadano wuxuu leeyahay alle alam tara miyaadan arkin sowma yani miyaadan arkin tacajub waayo marka ayb ma aragtay ila ladii kii xaggii miyaadan arkin xaaja la dooday ibraahiima ibraahim la dooday fii rabbihi fii sha'ni rabbihi rabbigii sha'nigiisana kula dooday muxuuna ula doodayaa sababtu maxay tahay an aataahu allaahu lian aataahu inuu alla siiyey darteed allaahu alla inuu siiyey darteed almulka mulki iyo boqortooyo inuu alla siiyey darteed rabbi shanigiisa kala dooday nebi ibraahim marka jumladan an aataahu llaahu lmulka waa tacliiliyo waay waa mafcuulu liajlihi marka macnaha ku jiraana waxa uu yahay sababta dooda ka keentay baaba waxay tahay kibir iyo qooq ou marka ku kibray ou ku santaagay mulkiga iyo awooddii ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala marka mulkigu iyo boqortooyada iyo awoodda qofka markuu gacanta ku hayo waa wax qofka khaatumada seejin karto khatarna ah ninkan marka mulki fidsan dad iska adeecsan oo ka dambeeyo caqligooda ou fududaystay ayaa marka uu u talin jiray qof marka aan dadka laga dhex aqoonin oo nin iska dhallinyaro ah sidou kaaga hor imaan karaa darteed ayuuba alla u inkirayaa ugana doodayaa qudrada rabbi subxaanahu watacaala mar walbana darsi waayo arrintan an aataahu llahu lmulka meeqaa ilaahay inta mulki siiyey weliba mulki ka yarkii namruud la siiyey oo haddana yacni laga joogi waayo taariikh xun adduunyada uga tegeen kuwa qur-aankii inkiro iyo kuwa qur aankii axkaamtiisii diido iyo kuwa iyaga markaa yacni dadka muslimiinta dulmi iyo dhib iyo casfi kula dhaqmo waxaasoo dhanna marka mulkigaa u keenay meeshaa waxaa kaloo iyadana ku jirto war ilaahay inuu mulki ku siiyo ma ma dawmiya inuu kugu bixiyo arrintaa inay kugu bixiso inaad rabbi inkirto waxay bay ahayd rabbigii mulkiga kuu waasiciyey inaad caabudood ka dambayso si mulkigaagu u joogo arrintaa marka maahan wax saxab wax lagaa hadleeyey iyadoon jirinoo mulkigaagii inuu kuu saba yacni wixii inaad ka shukriso ay ahayd maahan inaad gaalnimo aad kaga kaga dhacdo alam tara miyaadan arkin ila ladii kii xaaja la dooday ibraahiima ibraahim fii rabbihi fii shani rabbihi rabbigii shanigiisana kula dooday an aataahu llaahu lian aataahu llaahu alla inuu siiyey darteed almulka boqortooyo inuu alla siiyey darteed id waqti la dooday xaajadaa ku tacallujina idtaan id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi aniga rabbigay alladii allihii weeyaan yuxyii noolaynayo wayumiitu dilayo yacnii yuxyii man yashaa ciddou doonuu nooleeyaa wayumiitu man yashaa ciddou doonuu dilaa ama yuxyii nolosha bilaabayay oo qof aan noolaynuu nolol siinaa wayumiitu waa dilayaa mid noolna noloshuu ka qaadayaa qaala wuxuu yidhi namruudkii marka ana aniga uxyii waan noolaynayaa wa umiitu waa dilayaa waan nooleeyaa waana dilaa meel kaleu marka la qaaday afar nin ama laba nin ninuu soo bixiyey mid oo maxbu xabisnaa midna waa dilay midna iska iska tag buu yidhi waxaa laga hadlayana yuxyiidu waxay tahay nolosha ibtidaa-an allah dadka siiyo waay adi maa nolosha ibtidaa-anba dadka siiya marka isagii marka wuxuu fuulay meel kale marka rabbi aladii yuxyii wa wayumiitu nabiyullaahi ibraahim muxuu ujeedaa ilaahay noloshaasaa qofka u bilaabo qof wax aan noolayn ayuu nolol siina nacam adiga cid aan noolayn maa nolol sii kartaa ma sii kariye nacam ninkan maxbuuska ah nolosha asaga ma siinin markii hore markaa meel kalou aado markaa wuxuu yidhi si kaloo marka doqonnimo oo marka wax u anaa uxyii o umiitu waa nooleeyaa waana dilaa waxa uu sheegayana waa sabab sababuu noqon karaa qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi marka fa ina allaha alla ya-tii wou la imaanayaa bishamsi qoraxdii min almashriqi buu kala imaadaa qorax soo bax faati la kaalay bihaa adiga qoraxdii la kaalay min almaqribi qorax dhac kala kaalay oo kaga keen fa buhita waa la wareeriyey ama waa wareeray alladii kii kafara kufriyey baa wareeray midkii gaalka ahaayee kufriyey waa wareeray wallaahu alle laayi haddii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falo marka waqtiga munaadaradan ay dhacday goormay ahayd culimada qaar waxay dhaheen mufasiriinta qaarkood markii uu nabiyullaahi ibraahim asnaamtii jejebiyey ee in la gubo taladu ay noqotay ayuu soo bixiyey marka intaan la gubin ka hor ayay doodaan dhacday marka bacdi lmufasiriin marka sidaa ayay leeyihiin qaar kalena waxay yidhaahdeen kaana haada bacda ilqaa'ihi fi nnaar markii dabka ay ku tuureen oo ilaahay ka badbaadiyey kadib ay doodan dhacday qaarna marka sidaa ayay yidhaahdeen ayib waxyaabaha marka rabbi ku saabsan bayna ka doodeen sidii nabiyullaahi muusaaba ay uga doodeen fircawn qaala fircawnu wamaa rabu lcaalamiin siduu u yihi oo kale rabbiyay is-ilowsiinayaan ilaahayna de lama iloobi karo oo fitrada dadka uu ku abuuray iyo koonkan markaad isha mariso rabbi lama iloo lama ilowsanaa karo lama iloobi karo rabbinimadiisu waa fitri caqliga saliimkaa keenaayo diintiina waa la timid iyaga intaasba waxay yidhahdaan ma jira inay dhahaan maanta waxaa noocaasa kuwan marka atheistiska kuwa ah kuwan marka diinlaawayaalka ah ayaa waxay yihiin dad is-ilowsiinayo xaqiiq jirto yay maanta dhan is-ilowsiinayaano nadariyaad been oo maanta dhan haddii la sharxayo aan lagu qanci karin ayay wadaan kuwaan marka baa la mid ahaa marka ayb doodan marka labadaa waqti bay dhacday baa la yidhi id qaala id waqti la dooday qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim rabbii rabbigay aladii allihii weeyaan yuxyii nooleynayey wa yumiitu dilaayay qaala wuxuu yidhi ana aniga uxyii waa nooleynayaa wa umiitu waa dilaa qaala ibraahimu ibraahim waxa uu yihi faina allaha yaأtii marka xujadan dambe ma waxay tahay nabiy llahi ibraahim alintiqaalu min xujati ilaa xujati aakhara miyah mase xujadii hore ayaa nabiy llaahi ibraahim laga helay may xujadii hore lagama helin sababtoo ah nabiy llahi ibraahim wuxuu dhihi karayba war nolosha aan ka hadlayno bilowga nolosha waayo adiga nolol ma bixi kartaa waxaan nooleyn ma nooley kartaa asalkuna meeshaas waayo nololow bixiyaa noloshow qaadaa marka nabiyullaahi ibraahim markau arkay ninkan inuu mukaabaro sameynayo marka mukaabarada waxaa la yidhaha qofku markuu yacni derbi madaxa la dhacaayo oo macangegnimo uu ku sugan yahay markuu arkay ayuu meel marka macangegnimo oo uga sugnaa karin ayuu aaday marka nabiyullaahi ibraahim maaha xujadii hore inay hallaawday maaha ama naqsi ma gelin xujadii horena saa u gaar marka waan usluub loo doodo wn usluub oo loo doodo fa in allaha alla yaatii bishamsi qoraxduu la imaanayaa min almaqri min almashriqi buu kala imaanaa qorax soo bax fa'ti bihaa adiga la imow qoraxdii min almaqribi kala imow ma keeni kara marka fa buhita aladii kii waa wareeray kafara kufriyey ficligan marka waxay yidhaahdaan buhita mabni lilmajhuulo ku imaanaya laakiin macluumaa laga laqbayna qaarna maya sidiisooba majhuul ku yahayoo isagoo mutacaddi mutacadi abaa jiray leeyihiin bahata oo mutacadi a marka hadday sidaa tahayna mabni lilmajhuul waa ka baxaa waxay noqonaya marka waa la wareeriyey aladi kafara ism daahira waxaa la keenay marka meel marka damiir looga kaaftoomi kari fabuhita keliya waa la dhihi kareey huwa isaga way yani maxaa aladii kafara loo sii sheegay marka ayaan ujeedaa oo yani hadalkii maxaa marka yani loosii dheereeyey iyadoo la gaabi karo meeshaan oo kale marka idnaabka ama hadalka in lagu dheeraado macno weynaa ku jiro macnuhuna waxa uu yahay ninkan sababta wareerka u keentay iyo xujada inay ka go-do u keentay keentayaaba kufrigaan ah waxaa la rabaa marka in lagu tuso kufrigu xujo inuunan hayso karin yaa lagu lagu tusaa qur-aanku marka yacni tacbiirkiisu tacbiir cajiib lah waana wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina oo dulmi yani dulmi falo aw kaladii mara calaa qaryati wahiya khaawiyat calaa curuushiha marka doodahan hadda sidaan oo kale nebiyullaahi ibraahim doodaayo maanta oo shaniga rabbi laga doodayana caalamka maanta waxaan isleeyahay gaalnimada faafayso ee ugu xun ee maanta caalamka ka socoto ee u baahan in la wajaho ee dadka culimmadaana inay inta aqoon u yeeshaan oy wax ka akhriyaan arrimahaas inay wajahaanna ay tahay maanta waxaa weeyaan ilxaadka iyo diin la-aanta ilxaadka maanta sida loo nafaqeynayo loo faafinayo oo caalamka marka uu ugu faafayo ee waxa ugu daran maanta waay ee dadka marka caqiidada iyo daraaseynayana inay aad ilxaadka ula dagaalamaan waayo maanta waayo meelaha marka yacni aadka u muuq muuqashada badan maanta isaga weyn haddii marka aan lagaba warqabinna waa wareer ilxaadku iyo diin la-aantu kama jirta keliya dhulalka galbeedka ilxaadku maanta mulxidiintu waxay ku dhex dagaalamayaan dalalkeenni ayay ku dhex dagaalamayaan waxaa laga yaabaa innaga meeshaan aan joogno weli waxaay waxyaabahaas inaynan saa ugu xoog badnayn laakiin dhulalka islaamka weliba meelo fara badan oo ka mida khaliijkan iyo dhulalkan kale masar iyo kale ilxaadka waxaa looga faafiyaa si aan caadi ahayn waxaana faafiyo iskuulaadka ajnabiga ah ee dalalka galbeedku ay leeyihiin baa lagu faafiyaa ayb oo ama yacnii australiyaanku ha lahaadaan ama amerikaanka ama ingiriiska ama faransiiska ama canadianka ha lahaadaan meel iskuulaadkaas waay meelaha ugu daran marka innagiina marka iskuulaadkaas waxaa la geeyaa siday nala tahay ninkii nasiib leh oo ilmaha waalidkood lacagta leeyahay kuwa madaxda aho berri inay mada madaxda ay dhaleen oo berri inay madax noqdaan la rabo iyo ayaa iskuulaadkaas loogu daneeyaa laakiin waa naar wax danayna meeshaas ma taallan ayb culimada islaamkuna iskuulaadka noocaas oo kale aaday uga digeen kutubna waa laga alifay waqtiyadii ay bilowga ku ahaayeen muslimiinta bakar abu zayd kitaab ayuu ka qoray almadaaris almadaarisulajnabiya la yidhaahdo ka horna waa ayb meelaha noocaas oo ilxaadku uu ka faafayo in <clears throat> yacni ilmo loo dirsado iyana kufri waayo qofka haddii isagoo og raallina uu ku noqdo waaba kufri bay noqonaya sidaasay fadwoodeen culimada aw kaladi aw <clears throat> kaladii mara calaa qaryati wahiya khaawiyat calaa curuushiha w kaladii alam tara miyaadan arkin ila ladii xaaja kii dooday ow amase kaladii kii oo kale miyaadan arkin aw mili ladii waxay ku cadfan tahay marka ila ladii xaaja ow kaladii alam tara awalam tara miyaadan arkin kaladii kii oo kale miyaadan arkinay ka dhigan tahay ama ila ladii kii oo kale mara maray calaa qaryatin qarya maray korkeeda walxaal hiya iyada oo qaryadu khaawiyatun ay tahay middii dhacday midii dhacsan calaa curuushihaa saqafyadeeda korkeeda u dhacday ayb qaala yidhi annaa kayfa sidee baa yuxyii uu u noolaynayaa haadihi tani allaahu alle bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale fa amaatahu llaahu alla waa dilay mi-ata caamin boqol sano ayuu alla dhinsiiyey ou dilay waa la hurdisiiyey marka uma markaa dabadeed bacatha waa soo kiciyey alleh hu isagii buu soo kiciyey qaala wuxuu yidhi alleh kam imisaad labista nagaatay qaala wuxuu yidhi labistu waxaan nagaaday yowman maalin ow amase bacda yowmin maalin gelinkeed qaala wuxuu yidhi bal ee labista waxaad nagaatay mi-ata caamin boqol sano ayaad nagaatay oo halkaa aada joogtay ood maqnayd fandur fiiri ilaa dacaamika cuntadaada xaggeeda fiiri wa sharaabika cabitaankaagii wixii aada cabaysay bal eego fiiri lam yatasanah ma isbedelin ay lam yatagayar ma doorsoomin ayb lam yatasanah bal eeg buu leeyay fandur fiiri ilaa dacaamika cuntadaada iyo sharaabika sharaabkaagii fiiri lam yatasanah xaal ounan doorsoomin isagoon doorsoomin bal fiiri cuntadaadii iyo waxaad cabaysay wandur fiiri ilaa ximaarika dameerkaaga xaggiisa fiiri facalnaa daalika sidaa ayaan yeelnay wa facalnaa dalika sidaa baan yeelnay linajcalaka sidaan saan kaaga dhigna adiga oon kaaga yeelno aayatan aayad linnaasi dadka aan kaaga yeelno wandur fiiri ila alcidaami lafaha bal fiiri inti xaggoodii lafihiina xaggoodii fiiri ayb kayfa sidii bal eeg nunshizu aan usoo kor yeelayno haa lafaha aan usoo kor yeelayno uma markaa dabadeed naksuu aan u huwinayno laxman hilib aan u huwinayno bal eeg falamaa markii tabayana lahu uu u caddaaday qaala wuxuu yidhi aclamu waan ogaaday ana allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun kii awooday inuu yahay ninkan marka ou kaladii mara calaa qaryatin laba tafsiir baa isdhinac socdaan tafsiir wuxuu leeyahay nin gaal ah buu ahaa qaryo baaba'day oo saqafyadii ay dhulka kusoo dhaceen oo maran eber ah buu yimid markaasuu yihi qaryadan tolo see loosoo nooley karaan calaa haada marka anaa yuxyi anaa yuxyii haadihi allaahu bacda mowtiha inkaar iyo istibcaad oo bachiga <clears throat> wax dhintay in lasoo nooleeyo ou fogeysanayo darteeda u yidhi marka aclamuda dambana aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiirunna markaa waxbuu gartay ama gadaal buu markaa yacnii iimaankii iyo bacdigii ka rumeeyey ama in la yidhaha tafsiirka labaad waxay wuxuu leeyahay ninkaani cusayr buu ahaa annaa yuxyii haadihi illaahu bacda mowtihaana istibcaad uma dhihine yani wuxuu rabaa marka yani ana markuu leeyahay sidan tacajub darteed waa la yaab ilaahay tanoo kale uu soo nooleynayaa arrinkan arrin marka qudrada alle la yaab yacni leh waayo alla wuu soo nooleynayaa laakiin wax lagu tadaburo la fiiriyo oo yacni lagu la eego wax mudan waayo oo kale u yidhi marka aclamuda dambena markaas waxay noqonaysaa haddaan ogaadayo ii cusboonaatay maahane macnaheedu waxay tahay marka towxiidkii iyo qudradii alla aada iigu sii caddaatay oo awalba waa ii caddayd waxay la mid tahay intaad mucjizo iyo wax la yaab leh intaad aragto ayaad leedahay laa ilaaha ila allahu laa ilaha illa allahu awalba waa dhihi jirtay oo hadda maaha laa ilaha illa allahu aad a hadda dhehaysa maaha sidaas oo kale waa aclamudaanna marka culimada saasay dheheen labadaa marka tafsiir baa ayaa ku jira khulaasaduna qisadu waayna waaa wuxuuna tusayaa rabbi ninkaanna caynulyaqiin loo tusay bachiga alle inuu awoodayo ow kaladii mara alam tara aw alam tara miyaadan arkin ila ladii <clears throat> kii alam tara ila ladii xaaja ibraahiima <clears throat> kii nabiyullahi ibraahim la dooday miyaadan arkin <clears throat> ow kaladii ow mili ladii ilaa mili ladii kii oo kale miyaadan arkin mara maray calaa qaryatin qaryo korkeed soo maray walxaal hiya qaryada oo khaawiyatun midii maran ah khaawiyatun saaqidatun tii dhacday ah midii dhacsan calaa curuushihaa saanqaafkeeda u dhacsan khaawiyadan marka laba tafsiir baa laba macnay leedahay in lagu macneeyo marka saaqidatun calaa curuushihaa waa qaryo dhacday saqafkay u dhacday marka saqafkii hadduu hadday u dhacday waa baaba tahay macnaha labaadna khaawiyatun middii maran maxay ka maran tahay min ahliha dadkeedii bay ka maran tahay calaa curuushihaa saaqidatun midii dha dhacsan ay tahay calaa curuushihaa saqafkeeda u dhacsan marka khaawiyatun haddaan ku macnayno saaqidatun oo aan dhahno macnaha saaqidatun calaa curuushihaa khaawiyatun tay ku tacalluqe haddii aan khaawiyatun ku macnayno oon dhahno middii maran middii maran marka ay min ahlihaa dadkii deganaa bay ka maran tahay halkaas saasaan usoo qadaraynaa calaa curuushihaana shay baa loo soo qadaraa ay ku tacalluqdo ay saaqidatun midii dhacsan calaa curuushihaa u dhacsan ay tahay khaawiyatun min ahlihaa saaqidatun calaa curuushihaa qaala yidhi annaa kayfa sidee baa yuxyii ugu noolaynayaa haadihi tan allaahu alla uu u noolaynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale fa amaatahu allaahu allaa oofsaday isaga oo dhinsiiyey mi-ata caamin boqol sano ayuu alla uu yacnii mid mootan ou ka yeelay uma markaa markaa waqtigiisii ajalkiisii hadda uma dhimanin waa qabla aljal ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sidii hurdadii oo kale uu ku riday ayb fa amaatahu llaahu alla waa yacnii oofsaday mi-ata caamin boqol sano ayuu rabbi subxaanahu watacaala dhaqdhaqaaq la-aan iyo xaraka la-aan ayuu ka yeelay uma markaa dabadeed bacatha uu soo bixiyey alle hu ninkii ayuu soo bixiyey qaala wuxuu yidhi kam imisaad labidta aad nagaatay qaala wuxuu yidhi labidtu waxaan nagaaday yowman maalin ow amase bacda yowmin maalin qaarkeed gelinkeed qaala wuxuu yidhi bal e iska inaad maalin iyo maalin gelinkeed nagaatay labidta waxaad nagaatay mi-ata caamin boqol sano waxaa dhahaya malag miya waa alla daahirku marka inuu allah sidaa ku leeyahaa yaa muuqanaysa ama malag inuu leeyahay labada tafsiirba waa la sheegay bale labista waxaad nagaatay mi-ata caamin boqol sano fandur fiiri ilaa tacaamika cuntadaada xaggeeda fiiri wa sharaabika sharaabkaagii casiirkaagii iyo sharaabkaagii bal eegoo fiiri lam yatasanah ma doorso xaal ounan doorsoomin marka jumladan lam yatasanah jumla xaaliya waan jumlada manfiyada ah ee lam lagu anfiyaa oo xaaliyada ahna waxaa la yidhi alaxsanu an yasxabaha alwaaw waaw inuu la socdo walam yatasanah la dhaho abuu xayaan marka wuxuu leeyahay musaaxabatuhaa bilwaawi wa cadamuhaa fasiixun labadaba laba luqo fasiixa wa aayaddanna waxay daliil u tahay waawdaas in laga tegi karo jumladan oo marka manfiyada ah marka lagu xaaleynayo marka cuntadaadii iyo sharaabkaagii bal eeg lam yatasanah iyagoon doorsoomin bal fiiri way macnaha xaalaynan doorsoomin wandur fiiri ilaa ximaarika dameerkaaga xaggiisa bal eeg oo dameerkaagiina fiiri isagana isma bedelin walinajcalaka aayatan waawdan marka muqxamo waayaa la yidhi linajcalaka aayatan si aan kaaga yeelno ayb faraa marka wuxuu yihi udkilat ilwaaw fiihi dilaalat calaa anaha sharطu lificlin bacdaha macnaahu walinajcalaka aayatan ay cibratan wa dilaalatan cala albachi bacda almowti aayadan adiga kaa dhigaynaayo waxaa laguu daliishanayaa bachiga bacda almowt akharu lmufasiriin marka saasayna mareen iyagu ayb ay linajcalaka si aan kaaga yeelno aayatan aayad linnaasi dadka aan kaaga yeelno ayaan tusaalahan adiga kugu soo ayaan k ku ayaan kuu yeelnay aayaddaana marka waa ilaahay inuu bachiga karo in dadka la tuso wandur fiiri ila alcidaami lafaha xaggooda bal eeg lafahan marka waa lafihii dameerka waa la yidhaahdaa bal lafahaas eeg kayfa sidii nunshizu xarafkan marka nunshizuhaana waa la akriyay nanshuruhaana waa la akriyay nanshuruhaa haddii la yidhaha macnaheedu wuxuu noqonayaa wandur fiiri ila alcidaami lafihii xaggooda fiiri kayfa sidii bal eeg nanshuruhaa aan usoo faafinayno lafahaani marka sidaan usoo faafinayno aan usoo nooleynayno bal eeg waa macnaha nunshizuhaa marka la akriyana macnayeedu marka waxay tahay saan usoo koryeelayno ayb bal fiiri uma markaa dabadeed naksuu sida aan uhuwinayno haa lafihi laxman hilib aan u huwinayno bal eeg oo lafihii baa la hor abuuray hilibkii baa la huwiyey marka falamaa markii tabayana lahu oo u caddaaday qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogaaday ana allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirun midkii awooda inuu yahay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta <coughs> wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbi ow arinii itus kayfa sideebaa tuxyii u noolaynaysaa almowtaa kuwa dhintay ama kayfa sida tuxyii aada u noolaynayso almowtaa kuwa dhintay bal itus qaala wuxuu yidhi alle awalam tu'min miyaadan rumaynin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim balaa inaanan rumaynin iska daaya waa rumaysanahay waa rumeeyey walaakiin lagu noqoye sa'altuka waan ku su-aalay liyadma-ina inuu xasilo qalbii qalbigeyga si uu u xasilo ayaan kuu su-aalay qaala wuxuu yidhi alle fakhud qaado arbacatan afar qaado afarta oo min adayri shimbiraha ah qaado fasurhunna fasur googoohunna afartaas shimbir googooy ilayka xaggaaga markaa yacnii usoo googooy uma markaa dabadeed ijcal yeel calaa kulli jabalin buur kasto korkeeda yeel minhunna oo yacni buuraha ka mid a juz-an qeyb minhunna yacni shimbiraha xaal u ka ahaaday xaggooda juz-an qeyb yeel uma markaa dabadeed udcuhunna u yeer ya-tiinaka kuu imaadeen way kuu imaanayaan sacyan saaciyaatin iyagoo ordayo roorayay kuu imaanayaan waclam ogowna ana allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag inuu yahay xakiimun falsan halkanna marka rabbi wuxuu ka hadlayaa nabiyullaahi ibraahim su-aal ou rabbi su-aalay su-aashaasna nabiyullaahi ibraahim waxa ka keenay shaki ma ahane waxa ay tahay in uu wixii uu rumaysnaa oo uu qeyb ahaanta u rumaysnaa iyada oo isha inuu saaro adduunyada dhexdeeda inuu isha ku saaro oo markaa yacni caynulyaqiin uu gaaro ayb awalyaqiin waa hayay laakiin arkid uu markaa indhaha saaro ayuu marka yacni codsaday uu dalbaday marka ayb wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahiim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii tus kayfa sida tuxyii aada u noolaynayso almowtaa kuwa dhintay xasanulbasri iyo qataade iyo caaa iyo ibnu jurayj iyo waxay yidhahdeen su-aashaa nebi ibraahim waxaa ka keenay annahu mara calaa daabatin mayitatin daabad wuxuu arkay baktisay ibnu jurayj wuxuu yidhi kaanat jiifata ximaarin dameer baktigiis ayuu ahaa bisaaxil lbaxri meel marka badda xeebteeda abuu ku arkay qaala caaa wuxuu yihi fii buxayratin dabariyatin meel wuxuu ku arkay agteeda hara ah hara biyo ku jiraan agteeda markaabay wuxuu yiraa waxay yidhaahdeen dhammaantood fara-ahaa wou arkay nabiyullaahi ibraahim waqad nasacathaa dawaabu lbaxri walbari iyadoo marka ay kala dafdafhayaan xayawaankii badda ay markaa kala jiidjiidanayaan marka e, sidaa iyo iyo xayawaanka beriga ay kala jiid jiidanayeen badduna marka marka ay biyaha soo hore usoo waddo ayaa waxaa imaanayo xayawaanka badda iyo ku jiro dawaabulbaxri waxbay ka cunaayaan hadday badda noqotana oy maagto xoogaa ay gadaal u laabatana e, kuwii berrigaa cunayo shimbirihii iyo wixii kale berriga joogay sidaa markuu arkay ayaa nabiyullaahi ibraahim waxaa ku soo dhacday xayawaankan intaas oo xoolo oo mid bad intaasoo xayawaan oo mid badda ku jiro iyo mid berriga ku jiro calooshii caloosh calooshooda ku jirto sidee buu ilaahay usoo jamcinayaa ee u keenayaa bacigii bacigii baa kusoo dhacay markaasuu wuxuu jeclaystay inuu arka marka ilaahay sidau waxaan usoo ururinayo oo isagu soo ururinayo ayuu jeclaystay markaa falamaa ra'aa dalika ibraahimu calayhi الsalaam tacajaba minha wa qaala yaa rabbi qad calimtu waan ogahay buu yihi latajmacannahaa inaad kasoo ururinayso min butuuni sibaaci waxawaasil اطayri wa ajwaafi dawaabi lbaxri dugaaga iyo shimbiraha iyo badda xayawaanka ku jira inaad kasoo saarayso waan ogahay fa arinii kayfa tuxyiihaa saad u nooleynaysa tus marka u fiirso kayfiyow su-aalayaa kayfiyada inuu su aalaya maxay ku tusay waa rumaysan yahay waxaan inay dhacayaan laakiin qaabkiiba uu rabaa inuu arka marka nabiy ibraahim wuxuu inkiraya ma jirto ama uu ka shakisan yahay ee xadiid baa jira marka bacdi naas ishkaal iyo agtooda ka keenayo laakiin aan isagaba ishkaal ku jirin nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu yidhi naxnu owlaa bishaki min ibraahim annagaa uga habboon buu yidhi shakiga ibraahim shakiga annagaa uga dhow oo uga habboon nabiyullaahi ibraahim muxuu ka wadaa rasuulka sal alla ly slam macnaha waxay tahay anigana bachiga alle kama shakinin mana ka shakinaayo ibraahimna min baabi owlaa isaguna ka shakin maayo tawaaduc buuna nebigu markuu leeyay wuxuu diidayaa aayaddan intay dad akhriyaan inay is yidhaahdaan talow nabiyullaahi ibraahim bachigii miyuu ka shakiyey in la is oo nabiyullaahi ibraahim lagu xadgudbou diidaa rasuulka sal alla ly slam markaasu wuxuu leeyahay haddiiba shaki jiro shaki maba jiree ibraahim iyo aniga anaa ku habboonaa lahay uu leeyahay nacam anigiina waad ogtihiin inaanan shakinaynin nabiyullaahi ibraahimna min baabi owlaa ma shakinayo xadiidkaas bukhaari iyo muslim ay wariyeen macnihiisu sidaas waay ayb oo baqawi laftiisa waa sheego naxnu axaqu bishaki min ibraahim id qaala rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaa aakhirihi ayb waraxima allaahu wuxuu yidhi luutan kaana ya'wi ilaa ruknin shadiid walow labidtu fi sijni duula maa labitha yuusuf la ajabtu daaciya xabsiga haddaan ku nagaalahay intii yuusuf uu ku nagi ahaa ninkii ii yeeray qofkii ii yeera waa raaci lahay waa ajiibi lahaayo kii yacni xabsiga ka bixidiisa qofkii iigu yimid waan ajiibi lahaa marka nabiyullaahi yuusuf ayuu nebigu marka inuu karti badan yahay oo yani baraa iyo wanaagiisa iyo tilmaama marka isaga marka waa tawaaduca rasuulka sala allahu alayhi wasalam marka mas'aladii nabiyullaahi ibraahim marka inaynan shaki ku imaanin iyay kutusaysaa qaala wuxuu yidhi alla walam tu'min miyaadan rumaynin bacdigii miyaadan hore u rumaynin qaala balaa inaanan rumaynin iska daayo waa rumeeyey E, walaakin lagu noqoye sa'altuka can haadaa kan ayaan kaa su-aalay liyadma-ina u xasilo qalbii qalbigayga qaala wuxuu yidhi fakud qaado arbacatan afar soo qabso min adayri afarta oo min adayri shimbiraha ka mid ah marka noocyadood maxay yihiin qur-aanku ma sheegin marka wax macno weyn hadda kuma jiraan hadday macno tafsiirka nooga xiran ku jiraanna ilaahay baa sheegi lahaa ama rasuulkaa yaa sii tilmaami lahaa afar markaa soo qabso shimbirood fasurhunna ilayka googooy marka fasurhunna laba tafsiiraa ku jirto ay faqadicunna googoo ilayka xaggaaga iyagoo marka ayay yaallaan ama xaggaaga ay yihiin jarjar oo googooy isku dhex qas marka hilbahooda ayb macnaha labaad labaadoo fasurhunna ilayka ku jiraa waxay tahay fasurhunna ay amilhunna usoo leexi afartaa shimbirood ilayka xaggaaga usoo leexi intaad xaggaaga usoo leexiso googoy markaan labadaa macnaba marka waa ku jiraa fasurhunna ilayka fasirhunna ilaykana qraa sidaana waa la aqriyay ay qaطichuna wamaziqhuna ayb waayahay marka labadaa macno qaطichuna ama amilhuna ilayka xaggaaga usoo qallooci oo usoo leexi wawajihhuna adiga xaggaaga usoo jeedi ayb qofkii marka soo leexidaa ku fasiro idmaar baa marka ku jiro fasurhuna ilayka xaggaaga usoo leexi uma qaطichuna googoy ka bacdi labadaa macnaa ku jira haddii marka fasulhuna laga dhigo soo soo leexi xaggaaga usoo leexi uma qadichuna ad qadaree ka bacdi googooy uma markaa dabadeed ijcal yeel calaa kulli jabalin buur kastaa korkeeda minhunna xaal ay ka mid yihiin iyaga juz-an qeyb yeel buur kastaa qeyb hilibkii aada isku qastay ood googooysay buuraha ku kala tuurtuur uma markaa dabadeed udcuhunna u yeer marka ya-tiinaka kuu imaadeen sacyan saaciyaatin iyagoo roorayo ordayo ayay kuu imaanayaani sidiiba uu yeelay marka iyagoo ordayaanay u yimaadeen waclam ogow ana allaha alla casiizun inuu yahay addoommadiisa ka adag xakiimun falsan qisadaana marka qudrada rabbi bacdiga uu uleeyahay ayaa ku cad buuraha marka wuxuu leeyahay baqawi waاkhtalafuu fi cadad اlأجزaءi wاljibaali faqaala bnu cabaas radia allahu canhuma waqataadatu umira an yajcala kula طaa'irin arbacata أجزاء shimbir walba afar inuu u gooyo wayajcalahaa uu yeelo calaa arbacati ajbulin afar buurood inuu ku ku tuuro calaa kulli jabalin rubucan buur kastaa afar meelood meel min kulli daa'irin oo shimbir kasta ah <clears throat> marka taa waxay ku tusee cilmiga alle waayo waxaan la kala gooyo laysku daray ilaahay waa ogyahay ma ka dhumayaan qudrada rabbi uu u leeyahay inuu isku kabkabo oo mid walbaa jasad walbaa ee xubintii ka maqnayd intuu ku dhejiyo ruuxdiisii uu geliyo xaraka iyo dhaqaaq uu siiyo bachiga marka laga hadlaayo marka xikmadda alle cilmiga alle qudrada alle saddexdaas saddexdaasba ilaahay marka waa ku waa uu ku tilmaantaa mahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllahi kamahali xabatin anbatat sabca sanaabil mahalu ladiina mahalu mathalu sadaqaati ladiina kuwii sadaqaadka ay bixinayaan tusaalaheeda yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda bixinayaan fii sabiili اllaahi jihaadka dhexdiisa ku bixinayaan kamahali xabatin xabad oo kaley la too tahay oy la tusaalo tahay xabadda oo ambatat dhalisay sabca sanaabila toddoba sabuul dhalisay fii kulli sumbulatin sabuul kastaa dhexdeeda mi-atu xabatin boqol xaba ah oo markaa yacnii sabuul kastaa boqol xabad ay ku taallo wallaahu ayay la la tusaalo tahay wallaahu alla yudaacifu waa laablaabayaa liman ayuu u laablaabayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alla waasicun mid fadligiisu waasac uu yahay waaye xaliimun oo ogaal badan marka mathalu ladiina mudaafaad usoo qad ayaad qadaraysaa mudaafkaas baana marka wuxuu dhacayaa yaa mudaafu ilayhi noqonaya oo mathaluda mudaafu ilayhi u ah mathalu sadaqaati ladiina way kuwii sadaqadooda tusaalaheeda <clears throat> yunfiquuna bixinaayeen amwaalahum maalyaalkooda bixinaayeen kamahali xabbatin kamahali zaarici xabatin xabad mid abuuray oo kan uu la tooyay xabad galley ama masagaa mid dhulka ku duugay oo abuuray oo kale ayb xabadda oo ambatad dhalisay sabca sanaabila soo dhalisay toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul kastaana mi-atu xabatin boqol xaba ay ku taxan tahay yacni toddoba boqol baa lagu laablaabaa waa hadday toddoba sabuul yihiin mid walbaana boqol ay ku taallo toddoba markaad boqol ku dhufato waa toddoba boqol soo maha <clears throat> halkii xabad marka toddoba boqol ay dhashay dirhamkii jihaadka lagu bixiyo toddoba boqol oo noqona marka acmaasha kale tobanaa ilaahay laablaaba fii sabiili llaahina marka haddii la idlaaqo jihaadkaa loo jeedaa meeshan marka marka laga bilaabana waxaa bilaabmaya sadaqada waddada alle lagu bixiyo iyo diinta faafinteeda lagu bixiyo ikhlaasna loo bixiyo khayrka iyo wanaagga ay leedahay waxay kusoo degtaa la yidhaha cabdiraxmaan binu cawf iyo cuhmaan bnu cafaan cuhmaan waa kii nebiga aada uga farxiyey markii eh, jeyshul cusra ciidankii tabuuk nebiga waa kii yidhi marka yaa maanta diyaarinayo jeishkan marka yacni tabuuk markaa cuhmaan radi allahu canhu toddoba boqol ayuu keenay marka awr iyo farday isugu jirto markaasuu soo xirayo wuxuu yidhi ha lagu dagaal galo oo ha lagu yacni gaadiidna ha laga dhigto markaasuu nebigu aada u farxay waxa uu yidhi maa dara cuhmaanu maa facala bacda alyowm maa dara cuhmaana maa facala bacda alyowm yacni cuhmaan waxa maanta yacni kadib uu sameeyaa ma dhibaayaan ma dhibi doonaan wuxuu ku waajibsaday marka wax yani wanaag aada iyo aada u weyn ayuu ku waajibsaday cabdiraxmaan bin cawfna sidaasu isagana wuxuu bixiyey abuubakar saas oo kale asxaabta marka maalkooda waddada allay ku bixinayeen fii sabiilillaahina marka idlaaqeeda jihaadkau ku dhacayaa ee wixii kale iyadana diinta lagu faafinayana waa iska soo geli karaan ayb kamahali xabatin oo kaley la too tahay ambatad dhalisay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul kastaana mi-atu xabatin boqol xabo dhexdiis ay tahay wallaahu alla yudaacifu waa laablaabayaa liman buu u laablaabayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alla waasicun mid waasic fadligiisu uu yahay waayo caliimun oo ogaal badan riwaayaadka qaar cuhmaan wuxuu warinayaaba yacni tabuuk wuxuu keenay bialfi baciirin biaqtaabihaa kun rati oo ay markaa yacnii qalabkiina qalabkii rarka lagu raranayana ay saaran yihiin iyo waxlaasihaa kabadiina ay saaran tahay aayaddaana soo degtaa la yihi marka aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku bixinayaan uma markaa dabadeed laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa wixii anfaquu ay bixiyeen mannan gallad sheegasho walaa adan dhibna aan raacsiinaynin gallad sheegashadu marka waxay tahay qofki inaad wanaagaad u gashay sheeg sheegto oo aad tiraa waxaas waa aniga ku siiyey berigii ay kaa taalay oo sidaan waan iga bixiyey oo mar walba aad sheeg sheegaysid manan taas walaa adan dhibna markaa istutus iyo wax lamidana yacni aan raacinaynin lahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugnaaday walaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin iyagu yaxsanuuna kuwa murgayo tiiraanyoonaya ayib sadaqadiina marka inay noqoto ikhlaas ay ku socoto oo laga ilaaliyo gallad sheegasho lagana ilaaliyo riyaa iyo istutus qofku marka hadduu intaa marka ikhlaas camalkiisa uu u sameeyo wax yar haddii uu yahayna wax weyn bay noqonayaan sidaa toddobada boqol ay loo laablaabayo haddii camalku uu ikhlaas beelana marka aada ugu baahi badan tahay camalkaas ayaad weynaysaa sida aayaadka soo socdo ay noo tilmaami doonaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih